alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalama wbacd qaala alimaamu maalik raximah اllah alxaju canman yuxaju canh hada albaab huwa fi alxaji can اlkhayri can اlgayri qاl xadaثnii yaحyى can malik can ibni شihaab can sulaymaan bni yasaar can cabdillaahi bni cabaas qaal kana alfadl bnu cabaas radiifa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam fajaءathu imraأaة min khafcama tastaftiih fajacala alfadlu yanduru ilayha watanduru ilayh fajacala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama yasrifu wajha alfadli ilى الshiq اlآakhar faqaalat yaa rasuula allah ina fariidaة اlxaji ina fariidaة allahi fi اlxaji adrakat abii shaykhan kabiira laa yastatiicu an yahbuta cala الraaxilati afa axuju canhu qaala nacam wadalika fi xajaة اlwadaac hada alxadiid rawaahu اlimaamu malik can ibni shihaab can sulaymaana bni yasaar wqad sabqa mirاarا walaakina abaa camri raximah اllahu tarjama lahu fii hada اlmakan qaal sulaymaan bnu yasaar yuknaa yumkin an yuqaala yukannaa rubaaciyatan wa yuknaa hulaaثiyatan yuqaalu kannawtu wa kanawtu yuknaa abaa cabdiraxmaan mowlaa maymuunata alhilaaliya zawji اnabiyi sala اllahu calayh wasalam actaqathu wa actaqat ikhwatah caطaa bni yasaar wa cabdilmalik bni yasaar wa cabdillaahi bni yasaar mawaaliiha fawalaa'uhum laha wa kaana sulaymaan axadu اlfuqahaa aladiina calayhi madaaru lfatwa bilmadiinati waqad qiila inahu yukanaa abaa ayuub walakharu calaa ana kunyata abu cabdiraxmaan qaala muscab aلzubayri kaana sulaymaan muqadaman fi اlfiqhi wاlcilmi wa kaana nadiira lisaciid ibn musayib wa kaana mukaatiban limaymuunata binti اlxaariث bni xasnin zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama faaddaa alkitaaba yani facataq wa mima yudkaru fii tarjamatihi raximahu اllaahu annahu xaja huwa wa saaxibu lahu min almadiinati fawasala ila alabwaa wahiya qarya bayna maka walmadiina faqaala lahu saaxibuhu umkuf fi lkhaymati ana ashtarii lanaa طacaaman fadahaba saaxibuhu yashtarii lahumaa طacaaman qaaluu wakaana min ajmali الnaasi wajhan fara'athu imra'aة badawiyat min qunnati اljabal fahabatat ilayhi wajalasat amaamahu warafacat اlburqaca can wajhiha faidaa hiya ajmalu min alqamar faqaalat lahu hayi'nii fadanna annaha turiidu minhu shayئa min aلطacaam falamlama lahu shayئa min الطacaam وaraada an yucطiyah faqaalat laa uriidu hada wainamaa uriidu maa yuriidu الrajulu min zawjatihi faqaala lahaa haya'aki liya ibliis wajalasa yabkii falamaa ra'at hada اlmowqifa minhu dahabat ilىa sha'niha fajaءa saaxibuhu wahuwa yabkii qaala maa yubkiika jaa'ahu wahuwa yabkii waqad intafaqat caynaahu min albukaa qaala lahu maa yubkiika yaa akhii qaala lahu tadakartu daycatii fi lmadiinati fabakaytu min ajli haada qaal inaa baynaka wa bayna daycati almadiinati alaaثata ayaam walaa tabkii min ajli haadihi addayca walaakin laka sha'nu famaa huwa faأkhbarahu bاlkhabr fawadaca sufrata saaxibuhu wabadaأ yabkii huwa qaala lahu maada yukiika qaala walam wahunaaka axadu axaqu biاlbukaa'i mini inii abkii low kuntu makaanaka maa kuntu atamaalaku can hadihi اlmar'a ثuma dahaba xataa wasala ilىa maka faطaafaa wa sacyaa falamaa intahat alcumra lahumaa jalasa sulaymaan bnu yasaar fii alxijri jalasa waxtaba fagafaa ikfaa'atan yaquul fara'aa fii ikfaa'ihi rajula jamiila wasiima jidda faqaala lahu man anta qaala ana yuusuf bnu yacquub qaala anta yuusuf الصidiiq qaala nacam qaala ina laka walimra'ati اlcasiizi la sha'nan faqaala lahu sha'nuka maca saaxibati اlabwaa'i acdam ثuma dakara hada alkhabr lizamiilihi waqaala lahu laa taxki hada alkalaama maa dumtu xayan faidaa midtu laka an tabki wahada yadulu calى ana axwaal الsalaf mima qad yuqaal in hada karaama aw cibaada kaanuu yaxrisuuna calى اlإkhfaaءi kama naxrisu naxnu على الإظهاar وhذا هو الفرق بynna وبyn الqوم فإna hؤuلاaءi kanوu أxرصa licibaadaatihim wa karaamaatihim wamaa yaxdusu lahum wanaxnu axrasu maa nakuunu fii idhaari maa yaqacu lanaa aw maa nafcaluhu naxnu wahada kulluhu wa maraduhu ilaa quwati اlkhlaasi wa dacfihi kaana alfadl bn cabaas radiifa rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalama wahada fii yowmi annaxri xiina jaءa الnabiyu salى اllahu عalيyه waslm وaqbla min musdelifa fajaءathu imraأaة min khafcam wakana alfadl bnu cabaas radiifa الnabiyi salى اllahu عalayhi waslm calى naaqatihi fajaءathu imraأaة min khafcam tastaftii rasuula اllahi salى اllahu عalيh waslm fajacala alfadlu yanduru ilayha wa tanduru ilayh wa kaana alfadlu rajula wasiiman jamiila فوسوس إليه شhيطاaن حتى بدأ ينظر إلى هذه المرأة وهي مرأة جميلة أيضا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر كانت المرأة جاءت من شق والفضل ينظر إليها فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه إلى الناحية الأخرى ثم سألت ya rasuula اllah ina fariidaة اllahi fi اlxaji adrakat abi shaykha kabiir yacni jaءat اlfariiضة وabuuha shayk kabiir laa yastaطiicu an yahbuta calى الraaxilati wayaxuja binafsihi afa axuju canhu qaala nacam wadalika fi xajaة اlwadaac qaala abu cumar fii hada alxadiidi min alfiqhi ibaaxatu rukuubi nafsayni calaa daaba yajuusu an yarkaba ihnaani calىa ximaar aw faras aw jamal wamaa ashbaha dalika idaa lam yatadarar alxayawaanu min alirdaad yaquulu hada mima laa khilaafa fii jawaasihi idaa ataaqat idaabbatu dalika wa fiihi ibaaxaة اlirtidaaf wadalika min altawaaduc waاljaliilu min alrijaali jamiil bihi اlirtidaaf waاlanafatu minhu tajabun watakabur xababa allaahu ilayna aacata biraxmatihi yacni hada aydan min atawaaduc wa bacdu nnaasi qad ya'naf an yarkaba macahu cala alximaar shaksun aakhar laakin arasuul sal slm ardafa alfadla wa jacalahu khalfahu وفي هذا الحديث أيضا بيان ما ركب في الآdميiن من شhهواaت النساء وma يخاaف من النظر إلyهنa wa kaana alfadl bnu cabaas min shubbaani bani haashim bal kaana ajmala ahli zamanihi fima dakaruu yaquul hada ayda wafiihi daliilu calى ana alimaama yajibu calayhi an yaxuula bayna alrijaal wاnnisaءi fi اtaأmuli wاnnadar yani ida kaana hunaaka fitna tukhaafu bayna الrijaali wالnisaa faina calى alimaami liأnna hada min samiimi mas-uuliyatihi an yaxuula bayna hada almri yaquul wa fii macnaa haada mancu الnisaaءi اllawaati laa yu'manu calayhina waminhuna alfitnaة min alkhuruuji wاlmashyi fi اlxawaadir wاlaswaaq waxayثu yanduru ilaa waxayثu yandurna ilى الrijaal uma qaal maa taraktu bacdii fitnaة adara calى الrijaali min الnisaء yani istadala bihada اlxadiid yquul wfiihi daliil calى ana axraama almarأati fii wajhiha wahada maa lam yakhtalif fiihi اlfuqahaa yani almarأa laa tajcaluu calىa wajhiha burqucan aw niqaaban wama ashbaha dalika mima yulbasu fi wajhi uma haahunaa istiaacataani istiaacaة bالnafsi wاstiaacaة bاlgayr yquul imaam shaafiعي ida kaana اlinsaanu yastaطiicu an yaxuja binafsihi fainahu yajibu calayhi an yaxuj laakin ida kaana laa yastaطiicu an yaxuja binafsihi lizamaanati aw kibarin aw maaradin wma ashbaha dalika wa cindahu maalun faina calayhi an yuxajija can nafsihi bihada اlmaal wayadfaca lishakصi maalan waya'mura an yaxuja canhu laakin الsuura الثaaniya lam yuwaafiq calayhi imaamu malik fayaquul man istaطaaca an yadhaba binafsihi wayaxuja facalayhi an yaxuja waman laa yastaiicu an yaxuja binafsihi falaysa calayhi an yuxija can nafsihi hayrahu wasaqطa canhu اlxaj lakin hada alxadiid yadulu calى ma dahaba ilayhi imaam imaam shaafici liأnna hada الrajula abu hada اlmarأة laa yaxruju binafsihi wahiya taquulu adrakat fariidat اllaahi fi lxaji waalidii wahuwa shaykun laa yahbutu ala araaxila wamaca dalika amara nabiyu sala اllah alay slam hadihi اlmarأa an taxuja canhu faidan alxaju alwaajib ima an yaxuja alinsaanu can nafsihi waimaa an yaxuja canhu gayruhu ida kaana laa yastadiicu an yaxuja binafsihi waalmaalu aladii yadfacuhu low maata aw kaana mariidan fainahu min ra'si اlmaal qaluu wfii hada اxadiiث ayضa futya alcaalimu wahuwa raakib qad yaquul bacdu nnaasi laa yenbagii an yus'ala almas'uul wa huwa raakib walaakin yenbagii an yandura annaasu ilaa nuzuulihi uma yas'aluuna bacda dalika lakin hada alxadiidu yadulu calaa annahu laa ba'sa bidalika yaquuluun waqad su'ila cuثmaan bnu cafaan wa huwa raakibun mustacjil faamara saa'ila an yarkaba macahu faajaabahu wa huwa macahu fii cala daabati uma lama aftaahu akhada faa'idatahu amara binuzuulihi fanazl ma jaءa fii man uxsira bicaduwin ida kaana hunaaka caduw aw shayء yaxuulu bayna almar'i wاlxaji wa manacahu min an yasila ilى tilka اlbiqaa famaada calayhi qaala yaxyaa qaala maalik man xubisa bicaduwin faxaala baynahu wa bayna almeyt wa bayna albeyt fainahu yaxilu min kuli shayi wayanxuru hadyah wayaxliqu ra'sahu xaysu xubis walaysa calayhi qadaa walaysa calayhi qadaa idaa xubisa alrajulu bicaduwin xabasahu caduwun wamanacahu min alwusuuli ila albeyt fainahu fi اnuqda alatii xubisa fiiha yaxillu min kulli shayin wayanxaru hadyahu alatii macahu in kaana saaqa hadyan wayaxliqu ra'sahu uma yaxillu walaysa calayhi qada faإida kaana axrama bxaji taطawucin aw bcumrati taطawucin waxaala hada اlcaduwu baynahu wa bayna اlbeyt fainahu yadbaxu اlhadya aladii saaqa macahu wayaxliqu ra'sahu wayaxilu waynsarifu ilaa ahlihi walaysa calayhi an yaxuja marata أkraa aw yactamira marata أkraa إda kaanat hadihi laysat bxajaة الإسlاam lakin ida kaanat xajaة الإسlاam fainahu yaجib عalayhi an yuxaawila maraة أخrى qaala maliku anahu balagahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam xalla huwa waasxaabuhu biاlxudaybiya fanaxaruu اlhadya waxalaquu ru'uusahum waxalluu min kulli shayin qabla an yatuufuu bilbeyt wa qabla an yasila ilayhi اlhadyu uma lam naclam anna rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalama amara axada min asxaabihi walaa miman kaana macahu an yaqduu shayئan walaa yacuuduu shay hada alimaam yushiiru ilىa qisati xudaybiha almashhuura uma ya'kudu fawaa'id min hadihi اlqisa fayaquul inahu balagahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama xalla huwa waasxaabuhu bilxudaybiya xiina saddahu almushrikuuna min alwusuuli ila albeyt walاctimaar fiih fanaxaruu hadyahum waxalaquu ru'uusahum waxalluu min kuli shayin qabla an yatuufuu bilbeyt wa qabla an yasila ilayhi alhadyu wa hadihi اlmasأala wahiya annahu ana almuxsara yajuuzu an yaxliqa ra'sah wayadbaxa hadyahu walow lam yasil أو لم يكن هذا قبل يوم النفر لكن الحنفية يقولون لا يجوز أن يذبح الهدي الذي ساق معه في المنطقة التي حصر فيها بل عليه أن يذهب أو يذهب غيره معه هذا الهدي فينحر هذا الهدي في اليوم العاشر ولا ينحر قبل ذلك ثم يحل في اليوم العاشر walaa yaxilu qabla dalika wahada alxadiid daliilun calayhim wa raddun lahum faina nabiya sala allahu alayhi wasalama dabaxa hadyahu fii nafsi lmakan waxalla uma yaquul imaam malik maa calimnaa ana nabiya sala allahu alayhi wasalam amara axada min asxaabihi an yaqduu hadihi alcumra alatii lam yasiluu fiiha ila albeyt fi lcaami alqaadim maa qaala calaykum an tactamiruu fii alcaami alqaadim aw fii waqtin aakhar falamaa sakata can hada dalla calaa ana almuxsara ida kaana cumratuhu aw xajuhu tadawucan wa munica wataxallal fainahu laysa calayhi an yactamira marata ukra qaala maaliku can naafic can cabdillaahi bni cumar annahu qaala xiina kharaja ilaa makkata muctamiran fi lfitna alatii kaanat baynahu alatii kaanat bayna cabdillaahi bni zubayr wاlxajaaj bni yuusuf aلhaqafi qaala in subidtu can اlbeyt sanacnaa kamaa sanacnaa maca rasuuli اllaahi sala اllahu alay wasalam faahalla bicumratin min ajli ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama ahalla bicumratin caama xudaybiya ahalla rasuulu lahi sal slam bicumratin caama alxudaybiya wacabdullaahi bnu cumar yatasawar ana hadihi alfitna alqaa'ima bayna cabdillahi bni zubayr wa bayna alxajaaj bni yuusuf qad tuxditu almanca min alwusuuli ila alxaram fayaquul idaa munactu min alwusuuli ila alxaram sanactu kama sanaca rasuulu llahi sala allahu alay wasalam faahalla bicumrati uma ina cabdallaahi nadara fii amrihi cabdullaahi ibnu cumar ta'mala fii amrihi faqaala maa amruhumaa ilaa waaxid amru اlxaji wاlcumrati biاlnisbati lilإxsaari shayءun waaxid faltafata ilى asxaabihi faqaala maa amruhumaa ilaa waaxid ushhidukum anii qad awjabtu اlxaja maca alcumra kaana muctamiran faadkhala cala alcumrati xajan faasbaxa bidalika qaarinan bayna alxaji waalcumrati uma nafada masha wa fii qowlihi ushhidukum anii qad awjabtu alxaja maca alcumrati qaala alimaam abu cumar hada alxadiid yadullu calaa ana alinsaana yadkulu fi nnusuki binniya walow nadqa bacda dalika biاtalbiyati aw bigayriha faina hada laa yajcaluhu yadkulu fi اlxaji aw اlcumrati bihada اlkalaam wainamaa yadkulu fi اlxaji aw alcumrati biاnniya wacabdullaahi ma qaala alآan labayka xaja wainamaa qaala ushhidukum anii qad awjabtu اlxaja maca alcumra uma nafada xataa jaءa albayta faطaafa طawaafa waaxida wara'aa dalika mujzi'an canhu waahdaa yadhar anahu fi hada alcaam aladi kanat alfitnatu qaa'imatan ma اstaطaacuu an yaxujuu faاktafow biاlcumrati yaquul hunaa faطaafa طawaafa waaxida wara'aa dalika mujzi'an canhu waahdaa dabaxa alhadya waاntaha alxaj yaquul abuu cumar fii hada alxadiidi min alfiqhi annahu yajuusu lirajuli an yakhruja xaajan fi طariiqi اlmakhuuf idaa lam yuuqin biالsuu waraja salaam idaa danna annahu yani yumkin an yasil ilbeyt maca alkhawf fainahu yajuusu an yadhaba yaquul wain kaana maca dalika yakhaafu wayakhsha walaysa dalika min rukuubi اlgarar nuhya can rukuubi اlgarar wahada laysa min rukuubi اlgarar maadaama annahu yarju salaama يقول ومنها إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على هذا الوجه فإن سلم ونجا نفذ لوجهه وإن منع وحصر كان له حكم المحصر على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به حين حصر عام الحديبية ثم يذكر الإمام الشافعي رحمه الله ana alinsaana low ishtarata fii bidaayati ihlaalihi waqaala labayka cumratan wain xabasanii xaabisun famaxillii xaysu xabastanii aw qaala fi lxaji labayka xajan fain xabasanii xaabisun famaxillii xaysu xabastanii fainahu xiinaidin idaa munica laa yaxtaaju ilaa an yanxara hadyan walaa fidyatan wainamaa yataxallalu wayaxliqu ra'sahu wayansarif wa qaala ashaafici low habata xadiidu dubaacata binti zubayr ibn cabdilmuطalib lam acduhu yaquul low habata hada alxadiidu aladi fiihi hada alishtiraaط lam acduhu وkاna مaxiluhu xayثu xabashu الlah bilaa hadyin lakin الxadiiثa صaxiix أظن رواه مسلم أي حديث هذا الحديث صحيح والإمام يتحدث عن تلك الأيام التي كانت الأحاديث مفرقة في سائر الناس ولم تكن مدونة فثبت أن الحديث صحيح وأنه أخرجه مسلم وبناء على ذلك فإنه يجوز له إذا كان يشك أنه لا يصل إلى البيت أن يشترط هذا الاشتراط وله على ربه ما اشترط وأما الإمام مالك فيقول الاشتراط باطل ولا يصح وكأنه لم يصل إليه هذا الحديث الذي يقطع النزاع قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الإحصار هو في من أحصر من قبل العدو فأما من أحصر بغير عدو أحصره مرض أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل دون البيت إذا كان السبب الذي منعه من الوصول إلى البيت مرضا أو تأخرا عن الوقت أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل حتى يصل إلى البيت يقول في هذا الحديث إدخال الحج على العمرة وقد سبق هذا مرارا طيب في ما جاء في من أحصر بغير عدو أحيانا الإحصار يكون بغير العدو كمرض وكتأخر عن الوقت aladii yaqifu fiihi الnaasu carafa fama alxukmu fii man uxsira bgayri اlcaduwi min marad wa qaaluu algaalibu fi اllugati an yuqaal uxsira biاnnisbati ligayri alcaduwi min almarad wma ashbaha dalik wa ama alxsaaru min qibali اlcaduwi fayuqaal xusira fahuwa maxsuuru wأxsira إida kana اladii manacahu marad aw غayruhu mima yushbihuhu أxsira fahuwa muxsar laakiin aلصaxiixu anahu yajuuzu isticmaalu hadihi اlmaadda hulaaثiyaة warubaaciyatan fayuqaal xasarahu alcaduwu waxasarahu اlmarad wa axsarahu alcaduwu wa axsarahu lmarad fayustacmalu hulaafiyatan wa rubaaciyatan fi lmaradi wa fi lcaduwi wahada yadulu calى ana alimaam malik yadhabu ilى hada اra'yi liannahu qaala fi اlأwl fii man uxsira wاstacmala rubaaciyatan baabu ma maa jaaءa fii man uxsira bicadwin wahuna yaquul ma jaa fii man uxsira bigayri cadwin fakaأnahu yaraa ana hadihi اlmaada tustacmalu rubaaciyata fi اlmaradi wa fii gayrihi min xasri اlcaduwi qaala maaliku can ibni shihaab can salim bn cabdillaah can cabdillaahi bni cumar annahu qaal almuxsaru bimaradin laa yaxilu xataa yatuufa bilbeyt wayascى bayna aلsafa wاlmarwati fain اdطura ilىa lubsi shayi min ahiyaab alatii laa budda lahu minha aw idawaa sanaca waftada hada cabdالlah bn cmr radي اllaahu canهuma yaquul almuxsar bimarad rajulu marida walam yastaic an yuؤdii manaasika اlxaj yaquul laa yaxilu xataa yatuufa biاlbeyti wayascى bayna الصafa wاlmarwa yacni yakunu ixraamuhu qaa'ima xataa yatuufa wayascى walaa yumkin an yataxallala min ixraamihi biduuni dalik yaquul wamaca dalika low ixtaaja ilaa an yalbasa shayئa min maxduuraati اlإxraam aw yafcala shayئa min maxduuraati اlإxraam fainahu yajuuzu lahu an yalbasa aw yafcala hada اctibaara bimaradihi wa maca dalika calayhi an yufdiya wayadfaca alfidya qaala maliku can yaxya bni saciid anahu balagahu can caaishaةa zawji الnabiyi salى اllahu alayh wasalam annaha kaanat taquul almuxrimu laa yuxiluhu ila اlbeyt fakana mariiضa fainahu laa yumkinu an yuxilahu shayء siwaa aلطawaaf wsac qaala maaliku can ayuuba bni abi tamiimata aلsakhtiyaaniy can rajuli min ahli اlbasra kaana qadiiman yani hada rajul kaana qadiima yani rajulu qadiim annahu qaal kharajtu ilaa maka yani hada rajulu rajul min ataabiciin rajulu qadiim annahu qaala kharajtu ilaa maka xataa idaa kuntu bibacdi طariiqi kusirat fakhidii dakara abu cumar ana hada الrajul aladii ubhima fi hada اlxadiid huwa abu qilaabata cabdullaahi bnu zaydin iljarmiyu shayku ayuba asakhtiyaaniyi wa mucallimuhu idan hadihi riwaaya alatii saaqaha abu cumar bayanat hada الrajul almubham fi hada اlxadiid yaquul kharajtu ilىa makkata xata ida kuntu bibacdi طariiq kusirat fakdii faarsaltu ilىa makka arsala aqwaama ilىa maka yastaftuuna lahu في مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس يعني كان هناك آخرون أيضا فلم يرخص لي أحد أن أحل ما رخصوا لي في, الإحل... في الإحلال faaqamtu calaa daalika almaa'i sabcata ashhurin yaquul makasa fii hada almaa aw fii hada almakaan aw fii hada albi'r aladii kusira fiihi sabcata ashhurin xataa tacaafaa uma jaaءa maka faaxalla bilcumra walahu qisa mashhuura hada cabdullaahi bnu zayd aljarmi yudkar fii baab asabri cala albalaa xaydu asaabahu balaaءun fii makaanin bayna ashaami wاlxijaaz hunaaka famakasa fii khayma wamacahu ibnuhu waqad dakarahu aw qad dakara hadi اlqisa ibn xibaan fi iqaat wahiy qisatu طawiilaة yustaxsanu alwquufu calayha waqira'atuha fainha tadulu calىa ma acطaahu اllahu subxaanaه watacaala min quwaةi الصabri calى اlbalaa bal wاlاstidlaali lidalika wاlاstidlaali aw اlاstidlaadi lidalika raximah اllah wahiy qisaة طawiilaة jidا wa huna fi اlbصrة lama intaqla min hunaka wadahaba ilى اlxaji asaabahu ayضا hada اlbalaa huwa kasru rijlihi raximah اllah qala malik can ibni shihaab can salim bn cabdillaahi can cabdillahi bni cumar anahu qaal man xubisa duna اlbeyti bimarad fainahu laa yaxilu xatى yatuufa biاlbeyt wa bayna الصafa wاlmarwa man xubisa duna اlbeyti bimarad fainahu laa yaxilu xatى yatuufa biاlbeyti wa bayna الصafa wاlmarwa qaala maliku can yaxya bni saciid can sulaymaan bni yasaar ana saciid bna xusaabata almakhzuumiya surica bibacdi طariiqi makata wahuwa muxrim asaabahu maradu sarci fasa'ala cala almaaءi aladii kaana calayhi fi lgaalib yanziluuna calaa mawaaqici almiyaah walaabaar falamaa wasaluu ilaa hada almakaani aladii fiihi almaa asaabahu hada almaradu huwa maradu sarci fasurica fasa'ala wa huwa cala almaa'i aladii kaana calayhi yas'al can mas'alatihi fawajada cabd allahi bna cumar wacabd allahi bn azubayr wamarwan bn alxakam wajada haaulaai almajmuuca fadakara lahum اladii carada lahu fakuluhum amarahu an yatadaawaa bima laa budda lahu minhu yaftadi kulluhum nasaxuuhu bian yatadaawaa yaftadiya ida irtakaba shayئa min muxaramaati اlإxraami fii sabiili tadaawiihi faidaa صaxa اctamara faxalla min أxraamihi uma calayhi xaju qaabilin wayuhdii ma staysara min alhadi wاlxaju اlqaabil biاlnisbati liman lam yaxuja bal kaanat haadihi xajatahu saruurata ama man xaja wa asaabahu hada almancu fainahu laysa calayhi an yaxuja marata ukra qaala malik wacalى hada alamri cindana fii man uxsira bigayri caduwin hada alamru cindana fii man uxsira bigayri caduwin ama alixsaaru bilcaduwi faqad sabaqa wahuwa annahu yataxallalu min ixraamihi wayadbaxu hadyah qaala maalik waqad amara cumaru bnu اlkhaطaabi abaa ayuuba alansaariya wa habbaari bna alaswad xiina faatahuma alxaju wa atayaa yowma annaxri an yaxila bicumra haadaani alrajulaani ta'aharaa can alwuquufi bicarafa fafaatahum اlwuquufu bicarafa fafaatahum alxaj liأna alxaja yadhabu biاlwuquuf yaquul xiina faatahum alxaju waatayaa yowma الnaxri bacda dahaabi waqti اlwuquuf amarahum aw amarahuma an yaxilaa bicumratin uma yarjicaa xalaala fii bacdi nusakh uma yarjicaani xalaala maa icraabu uma yarjicaa wamaa icraabu uma yarjicaani xalaala hada su-aal aasha cabdalla uma yarjicaa xalaala an yaxila ayb uma yarjicaani xalaala hada yuqadar lahu mubtada uma humaa yarjicaani xalaala uma yaxujaani caaman qaabila wayuhdiyaan faman lam yajid fasiyaamu ثalaaثaةi أyaami fi اlxaji wa sabcaة ida rajaca ilى ahlihi ayb qaala yaxyaa qaala maalik wa kullu man xubisa can اlxaji bacda maa yuxrim kullu man xubisa can اlxaji bacda alixraam ima bimaradin aw bigayri aw bikhaطa'in min alcadad kaana yadunnu ana alyowma aw alwuquufa yowm kada fatabayana lahu ana alwuquufa sabaqahu aw khafiya calayhi اlhilaalu falam yara hilaala dilxija waqta ihlaalihi fa huwa muxsan kullu man xubisa can ilxaji bacda maa yuxrim iima bimarad aw bigayrihi aw bikhada'in min alcadad aw khafya calayhi alhilaal fara'a alhilaala muta'ahiran fa huwa muxsar wa calayhi aw calayhi maa cala almuxsar waqad tabayana ana alixsaara biاnnisbati lilcaduwi lahu xukmun yukhaalifu xukma alixsaari bimarad hada wbilah towfiiq sal اllah wslm ala nabiyina mxamedi wala sa'ala man yeli cala almaa'i iqra fasa'ala mahduudadaan soo raaji